إيو sagaal iyo soddonaad ee majaalis ulmaka sharxa kooban ee kitabka sunan anasaa'i habeenkana waa habeen arbico ah kuna beegan kob iyo toban bish shacbaan kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jira nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabkii weyninka badnaa ee arkaan islaamka shanta ahayd u dambeeyey kitaabu alxaji waxaan kaga sii jirnaa baabka laba iyo lixdanaad ishcaaru اlhadyi hadyiga in calaamo loo yeelo oo la calaamayo xoolaha kacbada ilaahay lagu wado oo ku socda in calaamo gooni a ah loo yeelo oo la calaameeyo wixii ku soo aroray yuu baabka dhubaabiyo weyaan ishcaarka waa in ama qoorta loo sura wax loo sura ama kuraska laga yaro dhaawaca oo nabar yar laga gaarsiiyo ama meel yaro inta laga duro saas kadibna dhiig yar uu ka da-a dhiiggaana saas loo mariyo oo oo calaamo ahaan lagu garta xoolahaas marka waa xoolo hadyi oo kacbadaa loo socdo dhaqanka jiray jaahiliga wuxuu ahaa inaan xoolaha iyaga ah la taabanin <clears throat> inaan la taabanin xoolahaas inaan loo dhawaanin ayuu ahaa isticmaalin dhaqanka jaahiliga ayuu ahaa sidoo kale markuu islaamku yimidna dhaqan sii socda oo xoolahaas hadiga kacbadaada u socda in la weynay ayaa ahaan jiray marka calaamadaas waxa loo yaraha sida awgeed xadiidka laba kun todoba boqol iyo kow iyo toddobaatanaad xadiidka laba kun todoba boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiix qaala alimaam anasai alay ramat abarana moxamed ibn cabdillah alasancani wa iqatun qaala xaddaana moxamed ibnu hawr الصنcani wa iqa isna الnacmr ibn rashid الأsdi isna waxaa weya waa iqa can الzuhri waa iqat dad weeyaan can الzuhri mxamed shab zuhri an curwata can curwa ibn zubayr can اlmustawrid can miswr can miswr ibn mxrama weyaan lahu waliabihi suxba qaala wuxuu yihi miswar kharajna waxaan baxnay maca rasul nabiga ayaan la baxnay sala allahu alayhi waali wasalam xa xadiidku uu taxwiiliyey wa anba'naa waxaa noo warramay yacquub ibn ibrahim adowraqi waa iqa qaala xadaثana yaxya bn saciid alansaari mise waa qaطaan qaala xadaثana cabdullaahi ibn mubaarak waa imaamkii qala xadaثana macmar rashid اlasdi can zuhri can curwa can miswar ibn makrama wa marwan ibn xakam bismi اllah qaala waxay yidhahdeen kharaja u baxay rasuul rasulka sal l slm zaman xudaybiyati zamanka xudaybiye loo baxay oo cumrada la aaday ayuu nabigeena baxay calayhi الsalatu slaam fii bidca casharata mia min asxaabihi dhowr iyo toban boqolaad dhowr iyo toban boqol oo saxaabadiisa ka mid ah ayuu nabigeen nabigeena la baxay salى اllahu عalayhi waalihi wasalam yani kun iyo dhowr boqol waa toban dhowr boqolaad waa kun iyo dhowr boqol xataa idaa kaanuu ilaa ay ka ahaadaan ama goorta ay ahaadeen bidilxulayfa meesha dilxulayfa la yihahdo qalad alhadya xoolihii uu nabiga u waday calayhi salaa slam kacbada oo hadig ahaa ayuu calaamo u yeelay wa ashcara dhiig ayuuna ka keenay kuraskeedii wa axrama wuxuuna ku dhawaaqay nabigeenna calayhi salaa slam bicumrati ayuu ku dhawaaqay mukhtasarun waa xadiidkiioo gaaban xadiid dheer ayuu ahaa oo ka warrama nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam dariiqii aad maray iyo wixii qabsaday iyo iyagii reer quraysheed wixii kala gaaray iyo shuruuddii adkayd oo nabigeena calayhi الsalatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay qaateen ayuu ka hadlayey xadiid laba kun todoba boqol laba iyo todobaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam nas abarna cmr cali falas wa iqaة xaafid qaala anbana wakil bn jarax waa imaamkii qaala xadaثanii aflax ibn xumayd alanصari wa iqa can qaasim qaasim ibnu moxamed ibn abi bakr sidiq weeyaan waa axad alfuqahaa asabca fii zaman attaabiciin can caaishata um lmuminiin radia allahu ta ardaha ana rasuula rasul sal slm ashcara wuxuu ka dhiijiyey uu calaamo u yeelay budnahu xoolihiisii hadyiga ahaa oo kacbada u socotay ayuu nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam u yeelay calaamadaas baabka saddex iyo lixdanaad aya shiqayni yushciru aya ashiqayni ay yushciru intuu calaamad iyo dhaawac u yeelaya qofka hadyiga dira ama hadyiga calaamayna aya shiqayni labada dhinac koodeeba wuu calaamo u yeelaya waxaa la qaadanayaa sag waa la sarayaa saritaan yar ayaa kuruska saa loogu saraya oolaha geel hadduu yahay marka dhankeema midig baa laga dhigi mise midax baa laga dhigi ayuda waxaa weeyaan mar waxaa weeyaan waa la godaa oo mubtada ay noqon marna waa la nasbiyaa oo waxay noqonaysaa eh, mafcuul marna waa la hoos dhabaa marna saddex waa mualaf ayu aya ayi intaba hadda marka wuxuu yidhi aya الشhaqayn ayada marka xaaladan waa mafcuul mafcuulnimo ayaa lagu kordhabay soo ma garan maxaa yeelay waa xaalad mafcuulkii uu ka maqan yahay ficilkaas dambe oo yushciru mafcuul ayuu qaadani mafcuulkiisina meesha ma joogo marka ayadaas ka horeysa wuxuu u adeegsanayaa sida mafcuulnimo sidaa weyaan oo aalada xaaladaha markuu ficilka ka dambeeya uu mutacadi yahay mafcuulna uusan qaadanin xilliga iyada ah ayada waxaa weyaan waa la kordhobi oo mafcuulnimo ayuu qaadanaya yushciru aya shaqayn yushciru huwa aya shaqayn baabka laba kun iyo todoba boqol iyo xadiidka laba kun todoba boqol iyo saddex iyo todobaatanad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasacani akhbarana mujaahid ibnu muusa alkhawaarizmi wahiqa canhu shay bn bashir alwasiti wahiqatun ثبت عن شعبة وإمامك عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أبي حسان الأعرج مسلم بن عبد الله وصدوق رمي برأي الخوارج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر على مدي وسري بدنه هله وهديه أدرائي أما أوذي من الجانب الأيمن لن تمدك كرسك لن تمدك أيو كعلمي النبي صلى الله عليه وسلم وسرت الدم dhiiggana wuu ka tiray canha iyada xaggeeda wa ashcarahaa qoortan wuxuu u suray calaamad lagu garto inay hadyi tahay ama kaba ha noqoto ama xerke iyo qurqurri ha noqdeena ayuu qoorka nabigeena u geliyay calayhi salaatu wasalaam oo lisku aqoon lisku afgaran jiray xoolaha marka noocaasa oo kuruskana dhiig yar uu ku yeelo qoortana waxaa weeyaan calaamadaad loo geliy ama kaba ha noqdeena amaba eh, sida noo imaan doonta xerke la soohay ha noqdeene loo geli xoolaha iyaga haddii ay ahaan jireen dhaqankaas ayaa loo yaqaanay baabu salti dami dhiigga in laga tiro canilbudni xoolaha markii la calaamadaya ayuu baabkan u baabiya xadidka laba kun todoba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alih akhbarna cawn cali fallaas wa iqatun xaafid qaala xadaثana yaxya bn saciid alqaطaan waa imaamkii qaala xadaثana shucba waa imaamkii can qataada bn dacama sadusi basri can abi xasan acraj can ibn cabaas radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slm lamaa goortii kaana u haday bidilxulayfa meesha dulxulayfada markuu nabigeena jooga calayhi الsalaatu wasalaam amara wuxuu faray bibadanatihi hashiisi ayuu amar bixiyey in how laga qabto hawsha laga qabana maxay tahay fa ushcira waxaa la saray fii sanaamiha kuruskeedii min ashiqi dhinaca layman ee midigta ah uma kadibna salata wuxuu ka tiray canha dhiiggii xaggeedii ayuu ka tiray waqalladaha qoorta ayuu wuxuu suray naclayn laba kabood ayuu qoorta u suray falamaa goortii istawat bihi markii hashii uu watay ay la istaagtay caalbaydaa meesha banaanka ahayd oo dulxulayfo ku taalay ahalla nabigeena wuxuu ku dhawaaqay xajki ama wuxu uu xiranayay iyuu ku dhawaaqay nabigeena sala allahu alay wasalam haddii ay tii dulxulayfo ah, tahayna cafwan ah, haddii ay tahay ah, xajatulwadacna waa qiraankii haddii ay tahay cumrooyinkii caadiga ahaydna cumro ayuu nabigeena ku dhawaaqay sala allahu alay wasalam fatlulqalaa'idi qoor xirka amaba xeraga qorta loogu xiro eh, hasha ama ritiga in la sooha oo la hagaajiye wuxuu ku soo arooray baabkan u baabiya xadiidka oo loo muxuu ahaa marka xajka la aada ama xajka xoolo loo dira qofku inuu diyaar garoobo oo xataa xoolahaas wixii sii raaci lahay oo calaamo noqon laha lasii diyaariyo diyaarinta ayada ayuu baabkan u baabiya xadidka laba kun todoba boqol iyo شhan iyo toddobaatanaad waa xadيث صaحيixa qala الimaم النسي أخبرna qtيبة بن سعيid qala xadثna لyt بن سعد عن بن شhاب الزهري عن عروة بن زبير وcمرة بنت عبدالرحمن الأنصاaرية واثقة عن عائشhaةa أم المؤمiنiin رaضي الله taعaل ارضها أنha أمna عائشha qaaلت waxay tihi kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slam yuhdii mid hadyi diro min almadiinati magaalada madiina nabigeenna oo magaalada madiine jooga calayhi salatu salaam oonan xaj aadin ayaa hadyi xoolo ah wuxuu u diri jiray fuqarada kacbada joogtay oo nabigan u diri jiray calayhi salaatu wasalaam faaftilu anna waxaan qaban jiray marka shaqaan qaban jira maxay ahayd faaftilu markaasan soo hijiray qalaa'ida hadyihi hadyiga nabigan u dira calayhi salatu salaam qoor xirka oo qoorta xeraga looga xiray iyo waxaa weeyaan qurqurahaas la halmaala ayaa ana aan tali jiray mxuu aan soo hijiray uma kadibna laa yajtanibu kama fogaan jirin shayan shay oo mimaa ka mid ah yajtanibuhu uu ka fogaado almuxrimu qofku muxrimka ah markuu xarmado ood hadyina wado soo xaaskiisa kama fogaado soo catarka iyo waxyaaba udgaa kama fogaado soo dhar inuu muxuu ahaa makhiid ahoo jirka loo talay inuu xirso kama fogaado soo ugaar kama fogaado so waxaa weeyaan waxyaabo badan looma diidin inta ayadaa nabigeena mid uu ka fogaan jiray ma jiro oo qofka hadyigaad uu kacbada u diro isagana uusan xajinin wixii qofka hadyiga wada oo xajku socdo ka xaaramahay isaga ma kaaraan miyay noqonayaan kaxaaraan miyay noqonayaan maya weeyaan laakiin maxalushaahidka waxaa weeyaan faaftilu waxaan soo hijiray wa marka xoolihii hadyiga ah oo la diraayey in loo diyaariyo calaamadihii lagu garan lahaa in ay dariiqa nabigeen uu samayn jiray ay tahay calayhi الsalaatu wasalaam ayaa xadiidka umuna caaisha uu caddaynaya radi la radia allahu tacala canha wa ardaha waaya xadiidka laba kun todoba boqol iyo lix iyo todobaatanaad waa xadيث صaxiixa qala aimam nas abarna xasan ibn mxamed zacfarani waثiqa qala anbana yaziid ibn harun wasit waثiqat mutqin caabid qala anbana yaxya bn saciid اlanصari can cabdiرaحman ibn qasim ibn mxamed ibn abibakr الصidiq waثiqat faqih faqihun weyaan waa faqih cabdiرaحman can abihi aabihiis oo ah alqasim ibn mxamed axad اfuqaء الsبع can caiشhaةa radi alahu ta anha qalat waxay tir umuna caiشha kuntu waxaana aftilu mid sohda qalaa'ida hadyi rasuulilah rasulka ale salى اllahu عalayhi waali wasalam xoolaha hadyiga ah ood kacbada u diraa qoor xirkooda iyo waxyaabaha lagu calaamaday ayaan soo hijiray fayabcaثu biha markaasuu diri jiray uma kadibna yaأtii wuxuu la imaan jiray ama uu samayn jiray maa yati xalaal qofka xalaasha ah oonan xarmanin wuxuu sameey ayuu la imaan jira nabigana sal slm qabla an yabluga alhadyu maxilahu ilaa xoolihii meeshii looga talagalay in lagu gowrac gaarin iyuu nabigeenna qof caadi ahaan u dhaqmi jiray sal allahu alayhi waali wasalam soohitaanka misla garanayna orta in la sooha oo xorkaha la sooha misla garanayna mise lahajad kale u taqaana ya culamaad waa caadi sooma waay xadiidka laba kun todoba boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qala aimam nas alي mat abarna cmr bn ali falas waثiqaة xaafid qala xadana axmed sacid الqaطaan qala xadana ismaaciil bn abi khaalid hurmus weyaan iqaة dabt qala xadana caamir caamir ibn sharaxiil weyaan ashacbi iqaة faqih mashhuur faadil can masruuq ibn ajda wa iqa can caaishaةa um اmuminiin radia اlahu ta a qala waxay tir umna caaisha in kuntu waxaan ahaa laaftilu mid sohda qalaaida hadyi rasul rasulka al sal slm hadyiga u dira qoor xirkooda ayaan soo hijiray uma kadibna yuqiimu wuu nagaan jiray oo xaj ma aadan jirin walaa yuxrimu mana xarman jirin isagoo meesha jooga ayuu marka qof caada iska ahan jiray marka iskuma xirno inaad kacbada ilaahay subxaana wa tacaala xoolo hadyi u dirto oo fuqaradii loo gowraca maalin tobanaadka ah gurigaadan aada joogto yacni waa wax caadi hordhib lahayn marka qofkii xaajiga ahay xoolaha kaxaynayay waxyaabihii kaxaaraamka aha kaxaaraamta ahaa adig xaaraan kaama noqonayaan sidaas ayuu xadiidka caddaynayaa ay umuna cayshad sheegaysa radia allahu tacala canha warda xadidka laba kun todoba boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaitu akhbarna cbdullahi bn moxamed addaciif addaciifkaas waa daciifkii istilaaxay mahan yani waa magaciisa magac loo yaqaano magaca loo yaqaano waa ee daciifka ad taqaaneen oo muqaabila aiqa ma ahan saa u fahmina ayadoo xadiid lagu dhex jiro haddii qofka adaciif la yihahdo daciifku waxaa loo malaynayaa muqaabil aqahi laakiin kan waa naanays uu leeyahay adaciif ayaa lagu naanaya kole waxa laga yaba inuu caate iyo iska tabar daran ahaa waa iqa qala wuxu xadana abu mucaawiya moxamed bn khazim adariir waa iqat axfad الnaas lxadiiث اأcmash waqad yahmu fi xadiiثi غayrihi warumiya biاlirja qala xadaثna اأcmash waa sulayman ibn imran اkahili waa imaamka ataqanin mashhuurka ahaa can ibrahim ibn zayd anakhaci can aswad ibn zayd anakhaci can caaishata um اlmuminiin radia allahu taala adaha qaalat waxay tir umuna caaisha kuntu waxaan ahaa aftiru mid soohda alqalaa'ida qoorxiryaalka oo awrta iyo geela lagu loogu qoorxiro lihadyi rasuula rasulka al sl slm hadyiga uu diraayey fayuqalidu markaasuu qoorta u suri jiray hadyi hadyigiisa xerkaha aan soohay ayuu nabiga qoorta u gelin jiray xeragga marka uma kadibna yabcaثu bihaa uu diri jiray oo kacbadii ayaa loo diri jiray hadyigaas uma kadibna yuqiimu waa nagaan jiray laa yجtanibu kama fogaan jirin شhayan shay oo mima ka mid ah yجtanibhu اmuxrimu qof muxrimku ka fogaado mid ka mida kama fogaan jir nabigeena salى الlahu عalيه alي slm xadidka laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadيث صaxiixa qala اimam ن abarna an xasan ibn mxamed الزacfrani wa iqa can cabida cabida ibnu xumayd الtaymi albaqdadi wa iqa albصri albaqdadi labada waa la yihahda wa iqa labada magalo in isu maray ayaa laga yaaba can mansuur ibn اmuctamir wa iqaة tabt can ibrahim bn zayd الnakci can aswad can caaishaةa qaalat waxay tir umuna caaisha radi allahu ta adaha waraxima jamiic aruwaat laqad ra'aytunii waan is arkay aftilu anoo soohi qalaa'id alhanami ariga qoorxirkiisa lihadyi rasuuli rasulka al sl slm hadyiga uu diraayey uma kadibna yamkutu wuu nagaan jira xalaalan hadiga marka wuxuu nagaan jira isagoo xalaala oon muxrim ahayn hadiga marka kacbada loo dira laazim ma ahan inuu awr iyo geel iyo hawlaha noqdo maya xitaa ariga nabiga diri jiray calayhi salaatu wasalaam ariga ayuu diri jiray hadiga marka ariga xataa wuu noqonaya baabun maa yuftalu wixii laga soo har minhu xaggiis alqalaa'idu hogaanka iyo xerkahaas qoorta loo sura awrta wixii laga soo haayey ayuu baabkan ubaabay xadidka laba kun todoba boqol iyo sideed eh, ah, waxaan soo nidhi akhbarana xasan ibn moxamed azacfarani sowmaha waa iqa can cabida ibni xumayd ataymi cabida ibni xumayd ataymi kadibna waxaan gadaal ka raacin albaqdaadi ma aha albaqdaadi waa ninkaa dambe marka cabida ibni xumayd ataymi صدوq نaxwiy رubama أخطأ saddex صiفo ayuu leeyah waa saduq tan labaadna waa nin naxwooley ah tan saddexaadna inuu khaطأ ku dhacaya suuragal mararka qaar ninkan dambena waxaa weeyaan xusein ninka la yihahdo xasan ibnu moxamed azacfarani uu ka warina waxaa la yidhaha xusein yacni ibn xasan albaqdaadi iqa wey ka marka can ibni cawm cabdullahi ibn cawm waa iqatun habtun faadil can ilqaasim ibn moxamed ibn abi bakr asidiq weeyaan can um ilmuminiin caaishata radi allahu ta qalat waxay tiri caaisha ana aniga ayaa fataltu soohay tilka alqalaa'id qoorxiryaalka iyaga iyo xerkahaas hogaanka ahaa min cihnin suf ama xaskul waxaa tihahdaba kaana ahaada cindana agtanaga uma kadibna asbaxa nabiga uu ku aaberifiina anaga dhexdanaga markii xoolihii aan u samaynay haskushaas iyo xerkahaas aan qoorta aan ugu xirnay oo la diray kadib uma kadibna asbaxu waa beritifina dhexdanaga uu iska joogay meel ma aadan nabigeena sal slm xoolihiina way tageen fayaأti wuxuu samayn jiray maa yaأti اxalaalu qofka xalaasha ah min ahli reerkiisa wuxuu ka samayna ayuu ka samayn jiray oo qofka marka u muxrim yahay reerkiisa mu dhawaan kara waa maya walaa xataa mubaasharo iyo looma dhawaan muxuu ahaa in tamatuci lama ogola wamaa yaأti rajulu iyo ninka wuxuu muxua ugu tago min ahlihi reerkiisa ayuu nabigeena samayn jiray sala اlah alay slm maa yaأti xalaalu min ahlihi wamaa yaأti rajulu min ahlihi waa iska un caddayn tii hore lasii caddeeyo baabu taqliid اhadyi hadyiga in qoorta wax loo suro ayuu baabkan u baabina hadiga nabigeena u hay sala اlahu alay slm xadidka lagu todoba boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadis saxiixa bismi اllah waay xadiidka laba kun todoba boqol iyo kow iyo sideetanaad oo taqliid taqliid اlhadyi ee waxaa weeyaan hoos imaani xadidka laba kun todoba boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadis صaxiixa qala aimam نس abarna mxamed بn slmة الmuradi wa iqaة qala anba'na ibn اqasim cabdiرaحman بn qasim اcutaqi weyaan wa iqa qala xadaثanii malik ibn anas hijra can naafic mawlى cabdillahi bn cumar cabdillahi bn cumar bn khطaab radi allahu tacala canهuma can xafsa binti cumar zawji الnabi sal slm radi allahu tacala canha ardaha an abiha an ummiha an abiha iyada waa taqaanaan waa islaanta imaan jirtay iyadoo gaal ah annaha iyada qaalat waxay tihi yaa rasuula rasuulka allow maa sha'nu الnaasi dadka maxaa ku dhacay qad xalluu ay xalaaloobeen bicumratin cumro ay ku xalaaloobeen walam taxlil adan xalaaloobin anta adiga min cumratika cumradaada maxaa daaray dadkii xaalad say ku jiraan dadkii kula socday cumr ay guteen waa iska xalaaloobeen adigana xajkii aad ku taagan tahay cumradaadii kamada xalaaloobin say wax ku jiraan qaala wuxuu yidhi innii aniga labadtu ra'sii madaxayga ayaan adkeeyey oo waatigaan ka soo hadlayno muxuu ahaa in madaxa si injir iyo sidoo kale waxaa weeyaan boorka iyo eh, kala tegitaankao timahay ka taagtaagmaan iyo maadaama aan qubays iyo meel lagu nasta aan la helaynin oo safar adag lagu jiro in timaha marka la dhejiyo waa waxyaabaha la samayn jiray oona inay bannaan tahay in soo marnay marka nabigan wuxuu yidhi in aniga labadtu ra'sii timahayga ayaan adkeeyey waqalladtu hadyi hadyiga aan watayna qoorta waxaan usoo suray calaamaddii inay hadigta lagu garanaayey falaa axilu ma xalaaloobaaya xataa naxara ilaa aan ka gowraco tobanaadka aan ka gaaro xalaaloditaan ma jirta ayuu nabig yiri sal l slam xadika laba kun todoba boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadis saxiixa qaala alimaam bnu sacd akhbarna cubaydillahi bn sacid sarqsi waahiqatun suniyu ma'muun qala xadaana muxamed ibn axmed ibnu jacfar aqundar waahiqatu saxiix اkitaab qala xadaana mucaad ibnu hishaam idastawai waa saduuqun rubama wahim qala xadaanii abi abiis wahisham idastawai waahiqatu dabt rumiya biirjaac can qataada ibn dcamed sadus اlbasri can abi xasan acraj saduuqun rumiya bira'yi اkhawaarij ibn cabaas radi allahu tacala canhuma ana nabiy lah nabig sal sl lma goortii ataa u yimid dalxulayfa meesha dalxulayfa markuu nabigan yimid ashcara wuxuu saray alhadya hadyiga u watay ayuu kuruska ka saray midigta waliba sidaan soo marnay ilaa ilaa jaanib الsanaam kuruska dhinaciisa alla iman ee midigta ah uma kadibna amaata canhu dama dhiigga ayuu ka tiray waqalladahu naclayn laba kabood ayuu nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam qoorta u suray uma kadibna rakiba naaqatahu heshiisa ayuu koray falama goorti istawad bihi اbayda meesha baydadeeda markay la istaagtay <clears throat> laba markaasuu nabigeena talbiye la yimid sal slam waaxrama cinda اduhri duhurka agtiisa oo markuu ka baxay ayuu nabigeena talbiyada la imaaday waahalla biاlxaji xaj ayuu ku dhawaaqay xaj keligiis ma hayna xaj iyo cumro isa jir ayay ahayd baabu taqliid اibli geela in qoorta wax loo suro kii hore un bay isku dhow yihiin aad uma kala duuna xadid laba kun todoba boqol iyo saddex iyo sideetanaad qoor suurka marka geel iyo arayba waa loo suri xadidka laba kun todoba boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qala alimam nasa abarna axmed ibn xarb aلطa'i wa saduq qala xadaثana qasim wa huwa ibnu zayd ibnu yaziid aljarmi wa iqaة caabid qala xadaثana aflax ibn xumayd ansari wa iqa can qasim ibn moxamed ibn abi bakr sidiq weyaan wa iqaة faqih can caaishaةa um muminiin radi alahu ta a qalat cumr caaisha fataltu waxaan sohay qalaa'ida budni rasuul rasulka al sal slm geeliisii hadiga ahaa qor xirkiisi ayaan sohay biyadaya labadeed gacmood ayaan ku sohay uma kadibna qalladaha nabiga calayh sala slam uu ku qoor xiray wa ashcarahaa wuu saray wa wajahaha wuxuu u diray ila lbeyti kacbada ayuu diray wa bacaa biha uuna diray wa wajaha wuxuu u jiheeyey ila lbeyti wabacaa biha wuuna diray wa aqaama nabigu iska nagaaday marka famaa xaruma kama xaaraan noqonin caleyhi korkiisa calayhi salat slam shayun shay kaana haada lahu isaga xalaalan wax u bannaanay xaaraan kama noqonin sala allahu calayhi waali waslm xadis laba kun todoba boqol iyo afar iyo saddeetanaad waa xadis saxiixa qala alimam nas qabarna qatay ibn saciid qala xaddatana lit ibn sacd can cabdiraxmaan ibni qaasim can abihi qaasim ibn moxamed ibn abi bakr sidiq can caishata umn muminiin radi allahu taala anha qalat waxay tiri umar caaisha fataltu waxaan sohay qalaa'ida budni rasuuli illahi sal sl rsulka alle halihii uu u diray kacbada ee hadiga ahaa qoorxirkoodii ayaan soohay uma kadib lam yuxrim nabiga ma xarmanin xaj ma xiranin walam yatruk shayan shayna kama tego min iyaabi dharka u xirnaa mid kamid ahayn iskama daynin oo labadii guf oo cadayd iyo labadii mar oo cadayd amaba dharkii ixraamka loo xirnay ma xiranin dharkiisa caadiga ayuu nabigan iska watay alayh sala slam macnaha marka intaana ah xadiid oon marnay iyo qaar noo imaan doonoo kaleba waxay caddaynayaan in haddii aad hadyi kacbada u dirto ood adiga gurigaada joogta wax kaa xaaraan noqona oo horaan kaaga xaaraan noqday ixraamka dartiis ma jirayaan wixii koro xaaraan ka ahaa xaaraan ka yihiin laakiin wixii kaaga xaaraan noqday ixraam dartiis kaaga kaama xaaraan noqonayaan qofka xaramka aaday oo xajka xirtay isku xugun ma noqonaysaan ama qofka cumrada aaday isku xugun ma noqonaysaan intaas ayaa axaadiista ay caddaynayaan oo nabigeenna calayhi salaa slam ficilkiisii iyo wuxuu samaynay ay ummuna caaisha si fiican nooga caddaynaysaa baabu taqliidi taqliid اlhanam baabu taqliidi اlhanam arag ariga in waxaa qoorta wax loo suro isna oo calaamo in hadyi uu yahay lagu garan karo in loo samay ina hadiga nabigeena sal slm ayaa halkan aan ka gelayna xadis laba kun todoba boqol iyo شhan iyo sideetanaad waa xadis صaxiixa qala imam ن abarna ismاعيل بن مسعوud الjaxdري wa ثiq qala xadaثna khالد بن xاrث الujayم wa ثiqة tb qala xadaثna شhucب wa imaamki can mansur mctamir wa ثiqة tb qala samictu ibrahim بn زيد النخعي wa taqana ثiqaة فaqih lakinahu maada yacmal yursil وydls can أswad بn زيد النخعي wa ثiqaة can ثiqaة mkhadrm weeyaan mkhadrm maxaa weeyaan mashhuur aswad bn زيد النخعي can caiشhaةa um اminiin radia الlahu taala anha qalat waxay umar caiشha kuntu waxaana aftilu mid soohda qalaa'ida hadyi rasul rasulka sal slm hadyiga uu diraayey qoor xirkooda iyo xeraggii qorta loogu xiraayey oo lagu calaamadaynayey ayaan soo hijiray hanaman xaal uu yahay hadyiga hadyiga la diraa muxuu yahy geelan soo ari may waa ari ari ayaa inta madiine laga kaxay ayaa kadibna magaalada maka loo geyn jiray fuqarada xaramka ilaahay subxana wa tacala iyo beytka alla joogta haddii laba kun toddoba boqol iyo lix siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasي alي sla abarna isxam ibn mascuud aljaxday waa iqa qaala xaddaثana khaalid ibn xaad alujaymi waa iqatun dab qaala xaddaثana shucba waa imaamka can sulaymaan alacmash can ibrahim anas bn yaziid anakci can caaishata umlminiin radia allahu taala ardaha ana rasul rasulka sl slm kana wuxuu rasuulkeena yuhdii alhanama ariga yuhdi ahaan uu diri jiray sal allahu calayh ali wasalam xadiidka laba kun todoba boqol iyo siddeed i siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa calayh raxmat ullah akhbarana moxamed ibnu bashaar xadaana mise akhbarana akhbarana hanaad ibnu sari abu sari waatiqatan sabt can abi mucaawiyata maxamed ibn khaalid bariir weyaan can ilacmash can ibraahim can aswad الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى وحواديه مرة مر غنما أري وقلدها ونا قرط وحسري حديث لما كنت تطبق الاستداد استداد وحديث صحيحة قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بشار وبندار ثقة حافظ قال حدثنا عبد الرحمن المهدي وإمامك قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن هلال الكاهلي عن إبراهيم بن زيد النخعي عن أسود بن زيد النخعي عن عائشة قالت وحيت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ورحمة جميع الرواة كنت أنا أفتل مت صهدة قلائد هدي رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم هدي جيسي وكعبد أدراي قور حركيدي في حركيدي أيان آه سوهي جري غنما حال حال درا هديك ثم كدم لا يحرم أسنا بحرم جرين عليه الصلاة والسلام حديث لو كنت سداد بقوليه أما تضاد بقوليه سقال سديتنات وحديث صحيحة قال الإمام النسائي عن أخبرنا محمد بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن زيد النخعي عن أسود بن زيد النخعي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت حيث أمنا عائشة كنت أنا أفتل متسوهدة قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي جيسي قرحر كودي يحرق كودي غنم حالي أري ثم انت كذب لا يحرم موسى حرمان جرين صلى الله عليه وآله وسلم لبدا حديث وهذا ضمبه lafdiga xataa way ka midaysan yihin soma jeedaan haddii laba kun todoba boqol iyo sagaashan lakin waxaa kala duwan ruwaadii ayaa kala duwan mise waa isku mid maya sufyaan ayaa waxaa mar wuxuu ka warinayaa can marna wuxuu ka warinaya can bas intaas unbaa farqi u dhexeeyo xadii laba kun todoba boqol iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasa ala abarna an ibnu ciisa iqatun buu yidhi iqatun waa cadli ula jeeda aطa'i weeyaan ma saaxib xadiid xaafid ibn xajar wuxuu le wa saduuq saaxib xadiid qaala xadaثana cabdisamad ibn cabdilwaris wa saduuqun habtun fii shucba markuu shucbaha ka wariy waa habt qaala xadaثna abi abihiis wa cabdilwaariث ibn saciid wa iqat habt rumiya biاlqadr weyaan walam yahbut mana sugnaan arrinka isaga can muxamed ibnu maxaa idiin qoran can moxamed ibn juxaadat alawdi waa iqa xa xadiidka ii taxwiiliy wa ambana cabdilwaariث ibn cabdisamad ibn cabdilwaariث waan soo marnay qaala xadaanii abu macmar abu macmar ataymi cabdulahi bn camr miya bn cumar ism bin camr abu macmarkan waa cabdulaahi ibn camr ataymi waa iqat msabt atamar mis ataymi ataymi sooma qaala xadaana cabdulwaris qaala anba'ana moxamed ibnu juxaadata alawdi waa iqa ninki adan soo marayn iyo cabdulwariska labadaba an xakm ibn cutaybat alkindi wa iqatu habtun faqihun ila anahu rubama dallas can aswad can ibraahim can aswad can caiشhata qaalat waxay tir umna caiشha radia allahu taala an ardaha wacan abiha wacan ummiha kuna waxaana nuqalidu kuwa qoorta xerig u sugna ashaata neefka ariga ah oo fa yursilu biha markaasuu diro rasul rasul ka sal slm xalaalan isagoo xalaal ah lam yuxrim aanan xarmanin min shayin lam yuxrim aanan ka xaran dhiganin ama ka xarmanin min shayin shay oon xaaraan ay ka ahayn ayuu nabigeena calayhi salaa salaam diri jiray xaaraan waxaa ka ah w araan hor xaaraan ah. laakiin xoolahaas uu diray awgeed waxba nabiga xaaraan uguma noqon jirin calayhi salaatu wasalaam oo horaan xalaal u ahaa baabka toddobaatanaad taqliid اlhadyi hadiga in qoorta loo soo macaleyhi laba kabood xorog inta lagu iro laga raaraciyo inay ka mid ahayd waxyaabihii lagu calaamadayn jiray xoolaha hadyiga ayuu baabkan ubaa xadiid lagu toddoba boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam na mararka qaar kabaha maxaa loo gelinaya xaramka masaakiintooda inay kabahaasi kala baxaan oo xirtaan marka boqol halaad waxaa wey mid walba qorta kab loo suri laba kabood loo geliy maxay helayaan fuqaradii masaakiinta xaramka joogta kabay helayaan boqol kaboodaa meesha la socota oy ku labisanayaan maahan kaba oo dhammaad aho meesha la iska sura maahan waa kaba caadi ya cajaaib wa khayr badan baa ku sugan haddii laba kun toddoba boqol iyo kow iyo ya sheekhay a maxaa dhacay kacbada iyo xaramka miya meel ka masaakiin meel ka masaakiin badan oo caalamka hadda aan ku ogsooga waa yarta wa badan baa wax badan baa isdhex yeeli wax badan oo badan oo badan oo badan oodan filaynin ayaa ka jira meesha oo hadda aadaan loo gelgeli karin marka waxaa weeyaan waa dhargeentaas qaar badan way dhargeen shaki ma laha laakiin qaar badanna aad bay u baahan yihin weliba khaasatan dadka ajaanibta ah oo magaalada maka yimaada iyo jidda una badan dadka degan maka iyo jidda dadka degan intooda badan waa ajaanib boqolkiiba konton haddii ayna gaaraynin way ku dhowaanayaan dadka iyaga marka in badanoo ka mid ma shaqaystaan xaafado dhan oo waxaad arkaysaa ay degan yihiin qolyihii ka soo qaxay borma berigii ah, muslimiinta la baabi'inayay qolyihii ka soo qaxay oo jidda xaafado ka degan oo masiibo ah oo maka ka degan buuraha korkooda oo aad u tiro badan qolyihi nigeria iyo meelahaas africa ka imaaday oo ay mxuu ah shaaric mansuur meel la yihahdo maka ku taalla ayagana oo masiibo degan ayaad arkaysaa xujayda waxaa weeyaan qaar ayaa lasoo horaa hadda inkastoo beryahan lagu fahmay masaakiin ayaa dhowr boqol kun miskiin ayaa viisa xaji loo soo geynaya meeshaa la keeni marka markaas ay ay tuugsanayaan oo lacagtii ayaa qolyo ayaa ka ganacsada inkastoo hadda beryahan de wixii lagu fahmayo xaalada allaya waad arkaysaan waxaad arkaysaa qof inta labadiis gacmood laabay ya oo gadaal u xihay gacmaha malaha waa lasoo tababaray gacantii alla waa la xihay marka inay gacantii ay go-ontaad u malaynaysaa meeshaa lagu tusi qaybtaan ya oo kow iyo laba iyo saddex iyo shan iyo daba taal ada wax badan baa jira marka masaakiintu ay tuuran yihiin aad bay u joogaan weliba si ay nabcadihiin xitaa dadka u dhashay dalka laftarkiisa dad masaakiin oo badana ku jira aad u badan marka waxyaabaha cadaaladda loo baahan yahy ka mid hadda kama soo qaad dalalka qaar ood ilaahay subxana wa tacaala ku manaystay batroolka iyo nicmada uu ku manaystay in masaakiin ay joogta maba ahaba oo saas haddaad sheegaysa sida dhabta ah maalinta waxaa laga yaabaa an ilaa an milyan ilaa kow iyo toban milyan oo barmiil in maalinta la iibgeey oo batrool ah ilaa kow iyo toban milyan an milyan ilaa kow iyo toban milyan waaas maxay noqonayaan ma qiyaasaysa bala qiyaasa waaad qiyaasa waay la egyihin ya sheekh may waba mayaysiin ayagaa issiiyeen iyaga un ha isiiyeen xaqiiqatan yani markaad waad yaabay wax cadseegta ma garanaysa marka afku un ilaa wuxuu yidhi amaamaadaas waxaa ka yaaba inaan ku dambaabaan iska dhaaf waayahay marka xaalad adagaa jirta saad umaynaysaan maaha meesha culays ayaa jira waxaa weeye markii cabitaano la qaybina dadka isku dilayaan cabitaan baabuur muxuu ahaa yani xaalad aadan malayn karin ayaa ka jirta oo is leedahay qaxootiyada sooma soomaalida waa ka daranyiin kuwan waaya ya sheekh jayda iskaga leexanaan ayaga dhib ma laha jayda dhib ma laha ayagaa loogu talagalay iskaga leexdeen ayagaa loo diyariy kuwaas waayahay xadidka laba kun todoba boqol iyo kow iyo sagaashanaad sooma joogno waa xadiid صaxiixa qaala aimam النasai abarana yacqub ibn ibrahim adawrq wa iqa qaala xadaثana ibn culaya waa ismaaciil ninkii aad taqaanin qaala xadaثana hishaam adastawai waa sambr waa labadaba iqatun habt wa can qataada laakiin waxbaa dabada u yar raacsan can qataada bn dacam saduus albasri can abi xasaan alacraj waa iqa abi xasan alacraj dafiriy saduuqu rume bira'yi اkhawaarij sooma marka iqadan xaggey ka imaad an ibn cabaas radi allahu tacala anhuma ana rasu rasulka sl sl goortii ataa u yimid alxulayfat u yimid ashcar hadya hadyiga ayuu eh, saray min jaanib الsanaam kuruska dhinaciisa alla iman midigta uma kadibna abaata canhu dama dhiiggii soo halkaa ma joogno addama ayuu ka tirtiray uma qalladahu wuxuu ugu qorxiray naclayn laba kabood uma rakiba wuxuu koray raaqatahu hashiisii falamaa goortii sawad bihi ay kula ekaatay oo la istaagtay albaydaa axrama bilxaji ayuu ku dhawaaqay cumrada waan la jirtay wa axrama cinda duhri duhur agtiisa oo weliba kadiba wa ahalla bilxaji inuu nabigan ku dhawaaqay xajka calayhi salaa slam hal yuxrimu idaa qallada markuu qoorta u geliyo hadyigii kadib miyuu xirana mise ka hore xadii laba kun todoba boqol iyo labayi sagaashanaad wa xadii sahih isnaada qala alimam ibn sacid akhbarna qutayb ibn saciid qala xadathana layth ibn sacd can abi zubayr moxamed ibn muslim tadrus waa saduuqun mudnis can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala anhuma anahum iyagii kaanu waxay idaa kaanuu gortay ahaadaan xaadiriina kuwa la jooga maca rasul rasulka sl bilmadinati magaalo madiina bacada bilhadyi hadyi ayuu nabigeena diri jiray faman shaaa qofkii doonan axrama markaasuu xarman jiray oo xajku aadi jiray iyo cumradii waman shaaa qofkii doonana taraku iska dhaafi jiray oo iska joogi jiray marka haddii aad hadyiga aad qoorta wax u geliso macnada maaha waxaa laazim kugu noqday inaad xajiso laazim maaha sidaa weyaan xadiidka ama baabka labiiyo toddobaatanaad hal yuujibu taqliidu اlhadyi hadiga inaad qoorta wax u geliso ood calaamadaysa raaman raam miyay kugu waajibin jawaabteeda waxaa weyaan xadiis soo socotaa noo sheeg waa maya hadii laba kun toddob boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa ah. qaala alimaam ibnu sacd kuna isxaaq bn mansuur alkawsaj waa iqa qaala xadana cabdiraxmaan mahdi can maalik ibnu anas ibn abd alhijra can cabdillahi ibn abibakr ibn muxamed ibn camr ibnu xasm waa iqa can camra bint cabdiraxmaan alansaariya waa iqa iyadna radi alahu raximah allah raxima jamiica ruwaat can caaishata um muminiin radi alahu ta qal waxay tir umna caaisha kuntu waxaan ahaa aftilu mid sohda qalaa'ida hadyi rasuula rasulka sal slm hadyigiisa qoor xirkooda iyo xeragooda biyadaya labadeed gacmood uma kadibna yuqaliduha qoorta ayuu nabigan u suri jiray rasul rasulka sal sl biyadihi gacantiisa uma kadibna yabcadu biha wuu diri jiray maca abi aabbahay ayuu nabiga raacin jiray aabbaheed waa kee abubakr sidiiq radia allahu tacala arda falaa yadcu rasul rasulka alla kama tegin shan shay axad lahu allah alla inuu xaal yeelay caza wajalla lahu isaga xataa yanxar alhadya hadiga ilaa ku gowraca qof aanan xoolo dirin iyo qof diray isku mid inay yihiin ayaa umna caaisho cadaynaysaa oo marka marba hadyiga haddii la taqliidiyo qoorta wax loo suga amaba la sara waxaa laazim inaad xirato maya iskama iskuma xirna isma laazimaya xadika abukun todoba boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasa abarna isxaaq bn ibraahim alxandali ibn rahawey wa iqatun habtun xuja waa imaam waa qutay ibn saciid can sufyaan athawri can azuhri can curwa can caaishata waa dad culculus ay halkaas kugu yimid waad garanaysaan um ilmuminiin radia allahu taala qaalat umar caaisha kuntu waxaanay aftilu mid sooda qalaaida hadyi rasul rasulka al sl slm hadyigiisa qoor xirkooda i xeragoodii ayaan soo hijiray uma kadibna laa yajtanibu kama fogaan jirin oo kama dheeraan jirin shayin shay mimaa shay oo yejtanibu uu ka fogaad almuxrim qof muxrimka ma samayn jirin nabigeenna sal allah alay slam xadidka kun todoba boqol iyo شaن iyo sagaaشhanaad waa xadيiث صaحيixa qaala الimaم نس علي م أخbarana cabdاللahi بن محamed بن cبdiرحمaن الquraشhi wa صaduq qaala xadaثna سفyاan بن cuyeyna qaala samictu cabdiرaحmaan بن qاsim بn abi bakr الصديq iبn محamed iبn abi bakr صديq weyaan yuxadiث isagoo ka warramay can abi abiis oo qaasim ah qaalat qaala wuxuu yidhi qaasim qaalat waxay tihi caaishatu um الmؤminiin kuntu waxaana aftilu mid sohda qalaaida hadyi rasul rasulka sal slm hadyigiisa qoorxirkooda ama qoorxirka xoolahaas ayaan soo hijiray falaa yjtanibu kuma fogaan jirin shayan shay walaa naclamu ma ogin alxaja xajka yuxiluhu inuu furo ila aawaafu bilbeyt walaa naclamu ma ogin alxaja xajka yuxiluhu inuu xalaaleeyo ila aawaafu bilbeyti beytka in lagu awaafo mooyane kaleba axaadiista hore iyo xadiistan waa isleeyihin laakiin xajka maxaa fura awafilbeytkaas waxaa laga yaba awafilifaada inay ula markii dee carafo la soo maray oo waxaa weeyaan eh, jamaraadka la soo maray oo xoolihii la gowracay oo timihin la xirtay kadibna waxaa weeyaan in dawaafkii saas inaa qasadka inuu yahay ayaa suuragal wallahu aclam walaa naclamu alxaja yuxiluhu ila aawaafu bilbeyt xadii laba kun todoba boqol iyo lix sagaashanaad wa xadii saxiixa ah. qaala alimamu nas axbarna qutay bn saciid qala xadana abu slam bn sulaym alxanafi wahiqatu habt can abi isxaaq اsabici can aswad ibn yaziid anakhaci can caaishata qalat waxay tir muna caaisha in kuntu waxaan ahaa la aftilu mid sooda soohda qalaa-ida hadiyi rasul rasulka al sl slm eh, hadyigiisii qoorxirkoodii wa yakhruju ama yukhriju wuu bixin jiray bilhadyi muqalladan isaga oo qoorta loo geliyay calaamo wa rasul rasulka al sl sl muqiimun uu magaalada madiina ku nag yahay ama ku nag yahay maa yamtanicu kama reebtoomi jirin min nisaa'ihi dumarkiisa kama reebtoomi jirin nabigeen sal اlah alay slam xajka marka maxduuraadkiisa wax ugu daran waxaa weeyaan rag iyo dumarka inay wada dhaqdaan isqabo taas ugu daran ugu dambi weyn oo xajka dhanna uu ku wada buri kaas xataa nabigeen iskama ilaalin jirin ila xaj meesha ma yeelin meesha <laughs> ajka labayk allahum aj markaa tirahdo oo ag u dhaqaaqdo waa laakiin xoolaan diray xajka muxuu ahaa kuguma laasimaayo wixii xajki loo diidaayey laguma diidaayo xadiiska laba kun toddoba boqol iyo iyo sideed ama toddoba iyo sagaashanaad hay hay waa xadiis صaxiixa qaala aimam nas moxamed ibn qudama alqurashi wa iqa qala xadana jariir bn cabdilmid اdabi wa iqat tab can mansuur muctamir can ibrahim can aswad can caaishaa qalat waxay tir caaisha radia allahu tacala an ardaha وcan abiha وcan umiha waraxima jamiic aruwaat laqad ra'aytani waan is arkay aftilu anoo soohi qalaa'ida hadyi rasul rasulka sal slm hadyiga uu diray qoorxirkoodii min alhanami oo ari ah fayabcaثu biha wuu diri jiray uma yuqiimu wuu nagaan jiray fiina dhexdanaga xalaalan xaal uu yahay mid xalaal ayuu ku dhex nagaan jiray baabu sawq اhadyi hadyiga in la kaxeeyo ayuu baabkan u baabay xadis laba kun todoba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qaala alimam النasai alيh raxmat الlah akhbarna cimran bn yaziid wa saduq qaala ambana شhucayb بن اسحاq ثiqة rumya bاlirjاع qala anbana بn jurayj cabdimلك بn aزيز بn jurayج qala akhbaranii jacفar بn mحamed waa qundar jacfar بn mxamed waa jacfar الصaadiq weyaan cafwan jacfar الصaadiq weyaan jacfar الصaadiq waa waa saduuq imaamu فaqih can abihi abihiis oo moxamed ibn cali ibn abi طaalibin waa iqa isna faqih samictu wuxuu ka maqlay xadiis oo ka warram can jaabir bn cabd lah radi اllahu tacala canhuma anahu jaabir samica wuxuu ka maqlay yuxadiu isagoo ka warramay ana nabiya nabigana sal slm saaqa inuu kaxey hadyan fii xajihi xilliguu xajinaya hadyi inuu kaxeeyey oo lixdan iyo saddexna isaga uu ka kaxeeyey magaalada madiina inta kalena uu cali ka keenay dhanka yeman sidaas ayay axaadiis kala caddaynayaan baabu rukuubi اlbadana xasha in hadyi ahaan loo kaxeeyo la rabo ama hadyiga oo la wado haddii qofku u baahdo inuu gaadiid ka dhigan karo banaani ay banaanta ayuu baabkan ubaabay xadis laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad oo xadiis saxiixa qaala alimam nas abarna qutayb bn saciid can malik ibn dahijra can ibn zinaad cabdillahi bn dakuan waa iqatun habt an ilacraj wa cabdiraxman bn hurmus isna waa la mid can abi hurayrata radia allahu taala arda raawayt alislaam ana rasul a sal slam ra-w xaajrajunin yasuuqu kaxayna badanatan hal hadyi ah oo hadi ahaan oo xaramka ugu wado daba socdo oo kaxaynaya warka qaala wuxuu yidhi nabigeen ala sl sl irkabha war kor qaala wuxu ya rasul rasulka allow innahaa iyada badanatun waa hal hadiya qala wuxu irkabha kor weylaka halaagaade fi aaniyati marka labaad aw fi aaliyati marka saddexaad ayuu nabigeena saas yihi sal allahu alayh wala slm wuu canaantay soomaali boqol halaad iyo awr nooc walba ah ayaa waxaa laga yaaba kun kilomitr inuu kaxeeyo sowsaama oo intaas uu daba socdo suudaantana iyo macal carabta markii xataa xoola ay la jiraan xoola soo geela lama jiro riti ayaa u raranoo marka uu muxuu aha ku raacaya geel abadan waa dad kala duwan boqolaalka neefo geel aan leenahay waxaa wax lagu samayna ma naqan hay haddii laba kun iyo siddeed boqolaad maasha allah caawa waxaa weeyaa meel adag ayaa ku dul istaagnay ilahana kumaasan subxaana watacaala laba kun iyo siddeed boqol oo axaadiista nabigeena calayhi salatu salaam ayuu ilahina waafajiyey inaan soo dul marnay intaasna nabigeena ku sallayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam rag badan oo saxaabadii iyo akhyaarteedna aan soo marna khilaal axaadiid ah, nabowina aan ilahi subxana watacala waafajiy inaan soo marna intii kitaabaan akhrinaynay eh, kitaab gaaray laba kun iyo siddeed boqol oo xadiid ma jiri macalim sunna nabawi meequu ahaa ya waxaa iskaga keen darsamay macali msuna waa iskaga darsamay iyo eh, alwafi alwafi miiquu ahaa kun sagaal boqol iyo labaatan iyo ko miy samayn haye eh, macali msuna miiquu ahaa ya saddex kun iyo sagaal boqol ha marka waa kaas wuu orday laakiin sanadkani waxaa arkaysaan ma jiri axaadiis mujarada ay iska ahayd oo weliba saxiixinka basa waaya xadii laba kun sideed boqolaad waa xadiid صaxiixa qaala alimam nas abarna isxaaq ibn ibrahim ibn rahawi weya qaala ambana cabda ibn sulayman alkilaaci waa iqa qaala xadaثana saciid ma ibn abi caruba mise waxaa weeyaan ibn abi caruumiya saciid ya ibn abi caruba soo maha waa iqa can qataada ibn ducam sadus basri waa taqaanaan can anas malikin radi allahu tacala canhu arda ana rasuul rasul sal allahu alayhi waaalihi wasalam ra xaadka julin buu arkay yasuuqu kaxay badanatan hal kaxayni faqala wuxu kor qala wuxu innaha badanatun nabi allo hashaan waa hadyi qala wuxuu irkabha kor qala wuxu innaha badanatun nabi allo waa hadyi qaala fi raabicati marka afraad wuxuu yidhi isagoo canaanan irkabha kor weylak halaagaade ila nabi moxamed ala sl ayaa amar siiyey markaasuu wuxuu isleeyahy ama dembi ku dhacdaa ama sidii aan rabay si aan hayn aad samaysaa waa mati wax sax marka intaas ayuu nabigeena amarku sii salى اllahu عalayhi waalihi waslm eh, intaas marka insha allah tabaaraka watacaala eh, majliska iyo casharka noo joogo waxyaabaha marka muhiimka ah oo baabkan baabulxaj ku saabsan loona baahan yahay in aad iyo aad eh, looga murga waa in xajka qofka uu niyeysto aj iska fariiso xajka waa inuu niyeysto qofku inuu ilaahay subxaana wa xajka geeyo niyada waa inuu ku qabto welibana u diyaar garooba majliska u horeeya oo kitaab alxaj aan ku bilownay waa tii aan sheegaynay qofka haddii sanadkii ama bishii uu wax u meel ku rito kaba sooqaad kun shilin haddii aad tiraahda usbuuciiba meel baan ku ridi qofkii dee awood lahana uu maalintiiba meel ku ridi soddonkii maalmood meeqay noqonaysaa kun kun shilin waa soddon kun tobanka bilood meeqay noqonaysaa waa saddex boqoloo kun laba iyo toban bilood meeqay noqonaysaa saddex boqol iyo lixdan kun wax kaa dhaynaana waxay noqonaysaa boqol kun ugu bannaan boqol kun ay noqonaysaa haddii aad intaad ka tabar tahayna shan boqol ku rido miday kugu qaadanaysaa laba sano haddii aad ka tabar tahay oo laba boqol iyo konton ku rido meella miday kugu qaadanaysaa afar sano soo jeed marka xajka in la aado wax dhib badan maa dad waxaad arkaysaa afartan sano meel wa ku dhura afartan sano soomaali xaaraanay ka tahay dad noocaas inaad aragto ilaahay faqrigaasba horta muxuu dusha maba ka saarnaa geelooda iyo adduunkooda iyo beerahooda iyo waxooda iyo ayagoo isqaada iyo wax badan baa ummada ay ugu duwan yihiin marka dadka marka aanan xajinin bal saasa loo fikiro mararka qaar intaad sugi ood leeda lacag isku xirno intaad la eg ayaan sugaya inay kusoo marinaaba laga yaaba marka xajku wax aad weyn wa man xaja wala falam yarfus walam yafsuq rajaca ka yowma waladathu ummuhu wuxuu soo noqdaa maalinta hoydii ay dhashay isagoo la tago qofka xaj mabruura la imaada wاlxaju اlmabruuru laysa lahu jazaء ila اljanna abaal kale oonan janno ahayn ma laha marka xajka wax caadiya maaha meeshii waxaad istaagaysaa ambiyada ilaahay oo dhan ay u wada xajiyeen khayf masjid alkhayf afartan ambiyo ilaahay ah ayaa ku tukatay oo ku yeelay muxuu ahaa eh, mina ku yeelay oo ku dhegan jamraadka waxaad maraysaa macaalimta islaamka u jideeyey in la maro shacairta muxuu ahaa kulli ayaad maraysaa mashcr xaraam ayaad maraysaa carafaad soo mari minaad soo mari musdelifaad soo mari beytka ilaahay subxana wa tacala ad awaafaysa oo yaxudu alkhaطaaya xaan uu nabiga yihi sal slm xajar aswadka ayaa laga yaaba inaad taabato ducoodhin meele lagu ducaysto khaasa oo asafa walmarwa ay ka mid tahay ayaa jirta jamrat alcaqaba aluulaa waathaaniya ayaa ka mid ah meelaha lisfaray in lagu ducaysta oo nabigana uu samayn jira sal sl duca aad u dheer oo suurat albaqara inta laga akhriya lato ah wax ay inaba caadi ahayn ayaa meesha ka jira marka waxaas oo khayraad ah inaad waxaa weya aad ka mashquusho oo laga yaabo mararka qaar haddii aad isku yaro isu xilqaamineed ay kuu suura gasho inaad dayacdo marka xajka aad iyo aad loogu dadaalo nacam sheekh xuseen wuxuu leeyahay hal ilaaha la barya sanadkooda xajlaanaan la ahay kana hatuu ku darsamo xaaladda khatar wa kasoo sax maaha annaga muxuu ahaa eh, markii masaajidka la xihay dhowr annagoo ahaa meeshaan kusoo harnay waa la tiila ah sheekhu sheekh xuseen iyo shacdurshida aadami jireen annagoo dhowr ahna waan tukan jirnay saddex afar shan lix toddoba sideed wix ilaahay uu noo qadaro waxaanu yeelaynaa shaciiradii inay dumin baydka ilaahay subxaana watacaala jamaaco weliga lagama oogin intaas ayadaan ilaalinayna meeshaasaa la joog lagama tegin sheekumana u weynaa rag baa joog intaas ayada waxaa la ilaalinayay in yani shaciirada ay dumin sheekha marka wuxuu ishaarayaa baydka ilaahay subxaana watacaala haddii sanadka hore aan la xajinin sanadkan aan la xajinin shee xuseen waa la xajin sanadka hore laakiin waxay ahaayeen farkutiris sanadkan waxay yidhahdeen boqol kiiba afartan dal walba inta ka xajin jirta boqol kiiba afartan ayaan u ogolaanayna hadda kenya oo kale waxaa laga yaabaa maadaama ay xajin jireen ilaa lix kun oo qof in loo ogolaado ilaa laba kun maya afwan ilaa waxaa jiro maynaa shan kun may ahaya mise lix kun ya ha kenya laba kun ayaad soo sheegay saan maqlay marka insha allah waa la xajini lakala diyaar garoob cudurkan waa iska tagaya insha allah tabaaraka wa tacaala ya sheekh maba jiro adoon waaga hore may kuma waajibay may kuma waajibay addoommada dalakaad maba magacana lagu hayaa cagsi ay noqoto baashe raggi waxaa doonsan jira hadda la adoonsani marka masalada labaad oo ka khatarsan middaan dhowritaanka oo qofka miskiinka ah qaar ba waxay haystaanba waxay ku xajiyaan laakiin wuxuu le maya waxoogo ambaasha aan yaba turjiya maxaad turjinaysaa kuwii waa ku dhaafayaa inay ku dhaafaana suuragal ama adig yaaba dhaafi inta qofa oo awood u lahayd oon xajinin oo malakamowd uu muxuu ah kow ka sii kow iyo laba iyo toban iyo boqol iyo kun iyo maaha inta qof oo ayagoo waxhaysatay intaay gadaal isu celinayaan oo awoodna u lahay ay wix dhaafeenna ayagana waxaa u tiro badan marka qofkii wax heli karo dhacdaa xirto oo beytka ilaah ha soo booqda oo ha soo ziyaarto oo waxaa weeyaan macaalimta islaamka hasoo arka qofki ilaa aad meesha ay kasoo cagdhiga ood kasoo arka wax badan ayaa ka maqan tiirkii tiirarka insaanku shan tahay mid ka mid ah kaa maqanba laakiin qofkii aanan awood u lahayn wax laga raba haba yaraate ma lahan ilaahay uu iska cafiyey walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila qofkii awood u lah oo baasboor heli kara oo viise heli kara oo diyaarad heli kara oo zaad heli kara oo dhaqaalihii heli karo oo caafimaadkii jirkiisa u qabo oo caafimaad heli karo qofka isaga ah xataa haweenayda maxram heli karto intaasoo dhan qofka heli kara waa laga rabaa waman kafara intaa qofka heli karo mar kadibna diido faina allaha aniyu can alcaalamiin ilaahay subxana wa tacaala makhluuqiisao dhan uu ka deeqtooma adig un kuu daran tahay marka ilah waxaan ku radyna subxana wa tala bsmn sn sifaat اculaa inta aan weligood xajinin xaj yasir allah u yasiro xaj aada u sahlan oo dembigooda lagu dhaafa oo darajada lagu saramariya oo muraadkooda addunya aakhiraba ay ku helaan allah siiyo inta aanan soo xajisayna ayagana xaj sidaas oo kale ayagana allah siiyo ay ku noqnoqdaan allahuma salli calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbi waslm walxamdu lilah rab اlcaalamiin